alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira su-aal baa waxay ku saabsan tahay markaynu ka hadlayno ashyaada ama inkaarka ama istihzaaga ama istixlaalka waxa marka aynu sheegnaa wax macluum min addiin bidaruura ah qofku ama inuu ku dheeldheelo ama inuu markaa inkiro ama inuu xalaashado shay xaaraannimadiisa lagu ogyahay diinta daruure loogu ogyahay marka maxaa loogu qaydayaa taas jawaabtu waxay tahay ashyaada qaarkood baa jiro oo khilaaf ku jiro lagana yaabo culammadu inay isku khilaafsan yihiin waxaa jira bacdu almuxaramaat oo aan la ysku waafaqsanayn madaahibta qaarkood ay qabaan inay xaaraan tahay madaahibta qaarna aynay qabin inay xaaraan tahay qofku hadduu marka xalaalnimo ka caqiideeyo laguma gaalaysiinaayo walow saxiixuba ha ahaado inuu xaaraan yahay wakada inkaarka ashyaada qaarkood waxaa dhici karta iyagana saas si la eg inuu markaa eh, khilaaf ku jiro ay tahay mas'ala yacni markaa danniya markay saas yadaa noqoto qofkii marka waxa weeyaan inkiraa waa lagu inkirayaa yacni markaa waa loo caddaynayaa saxnimada sida saxda ah sawaabka waa lagala niqaashaya laakiin laguma gaalaysinaayo ogtihiin madaahibtu inay masaa'isha qaarkood ay ku kala duwan yihiin ikhtilaafaad ay jiraan bayna alculamaa fii bacd almasaa'il haddana ma kafara bacduhum bacda barhkoodna barka kale kumay gaalaysiin barhkoodna barka kale yacni kumay gaalaysiin marka ashyaada noocaasa aynu tilmaamayno ama istixlaalka ama inkaarka ku saabsan waxaa la eegayaa yacni waxaasi inuu yahay shay markaa diinu rasuul inay ka mid tahay ay tahay markaa mid dee marka waxaan yani markaa qaci ah imanka saaxibuliqnaac markuu sheegaayo wuxuu tilmaamayaa ruuxa ku istihzaa'a aw abqada maa jaءa bihi arasuulu sala allahu alayh wasalam itifaaqa mowdican baraarujiyo baaxisiinta qaarkood waxay usoo naqliyeen ka fara itifaaqa baa baaxisiinta qaarkood usoo naqliyeen oo shuraaxda sharaxday kitaabka ee nawaaqidka sharaxday jamac ka midii saasay usoo rareen laakiin muraadkii sheikha ma ahayn ka fara itifaaqan ma odhan aw abqada maa ja'a bihi arasuulu sala allahu alayh wasalam ittifaaqa yacnii hadduu qofku markaa naco wuxuu rasuulku la yimi sala allahu alayh wasalam inuu rasuulku la yimina itifaaq ay tahay oo laysku waafaqsan yahay waxa baxaayo wixii laysku khilaafsan yahay rasuulku ma la yimi mise lama iman waa gaaloobayaa laakiin muraadka sheikhu ma ahayn ka fara itifaaqan marka halkaasi waxa weeye markaa khata markaa dhacay ayaa markaysaa nuquusha qaarkood ku waxaan u malaynayaa yani saaxib aliqnaac marka hore inuu sida u naqliyo waayah marka waxaa jira masaa'isha waxaa la eegayaa meesha dee a shaygu gaadhsiisan yahay wax laysku waafaqsan yahay iyo wax laysku khilaafsan yahay way kala duwan yihiin axkaamaha laga dhalinaya madaahibtu waxyaalaha isku khilaafaan baa jira culammadu isku khilaafeen a'immadu isku khilaafeen markaa dee waxaweye lama odhanaayo yacni markaa shay kastaba xukunkii waa laga tartiibinayaa walow haba la isku khilaafo yacni markaa markaa waa laga tartiibinaya la odhan maayo waayahay ta'awulka marka laga hadlayo su-aal baa waxay ku saabsan tahay marka leeyahay ta'awulka qofka hadduu wax ta'awulo laguma gaalaysiinaayo maxaa muxuu dhacayaa jawaabtu waxay tahay yacni ta'awulkii wejhi aan lahayn yacni isagu inkaarkii kama duwanaa laakiin ta'awulkii nowcan maa yacni weji leh qofku markaysa markaa wuxuu ismoodsiin karo ama markaa u qaadan karo yacni markaa ta'awulay oo deed markaa mooday shaygu inuu markaa ama inuu xalaal yahay ama wax la mida ama inuu bannaan yahay sidii markaa saxaabada qaarkoodba ay u ta'awuleen aayaddii aayatulmaa'ida laysa cala aladiina aamanuu camilu asaalixaati junaaxun fima tacimuu ida ma ttaqow wa aamanuu dabeedna ay u qaateen iyagoo aayadda ta'awulaaya khamrigu inuu xalaal yaho muttaqiinta mu'miniinta muttaqiinta inuu u bannaan yahay ay sidaa moodeen waa loo cudray laguma gaalaysiin yacni xujadiina waa lagu oogay yacni saxaabaduna sidaas yadaabay ka yeeleen ee marka waxa weye may odhan way gaaloobeen marka waxay ka qaataan culammadu ijmaaca saxaabadu masalada ay ku ijmaaceen taawulku inuu noqon karo markaysa marka cudri noqon karo oo kufrigii qofka looga baajin karo bay ahlu cilmigu ka qaateen ijmaaca saxaabada ayaana markaysa waxa daliil ah waana nooca khata ah waxay culammada qaar ka cabbiraan khata fi lqasdi iyo khata fi lficli qasdigii in marka waxa lagu khata'o iyo ficilka in lagu khata'o waa laba khata' bay markaa yidhaahdeen nusuusta khata'a sheegaysa inay soo gudagelayso taawilkii waxay yidhaahdeen waa min baabi alkhata' fi lqasdi bacdu ahlicilmi siday ka tilmaameen waayahay eh, xujada qofka in lagu ooga ayaana markaa imanaysaa ilaa xujada lagu oogaayana lama gaalaysiinaayo sida jahligaba loogu cudraayo ayaa ta'awulkiina loogu cudrayaa yacni qofku yacni marka wax ta'awulay wuxuu markaa la ismoodsiin karo su-aal kale waxay ku saabsan tahay qofka laasimka hadalkiisa waxaa ka laasimayaa in lagu gaalaysiiyaa sax ma noqonaysa jawaabtu waxay tahay maya allahuma ila ida calima laasima kalaamihi waltazamahu hal arrin baa laga soo reebayaa inuu hadalkiisa waxa ka laasimayo kufriga inuu ogaaday oo gartay dabeedna uu iltizaamoo laasimka aqbalay marka waa lagu gaalaysiinaya laakiin haddii kale laguma gaalaysiinayo wakhtiyadii salafka ahlubidacii markaa bidcadoodu durugsanayd ee aadka u fogayd waxyaalo badanoo laazimo kufriyaa ka dhalanayay haddana culammadii kumay gaalaysiin salafku oo kuma gaalnimo xukmiyo iyadoo laasimka hadalkoodu kufri yahay bayaanha haddana ku gaalaysiin ta kale firaqa lumay waxay u qabaan ahlu sunnaha hadalladooda iyo ictiqaadaadkooda inuu ka laasimaayo laasim kufriya marka baabka haddii la furo oo la yidhaahdo markaysaga mid waliba wuxuu moodo ka kale inuu hadalkiisa ka laasimaayo waa ku gaalaysiin karaa waxaa ka dhalanaya fasaad badan baa ka dhalanaya waxyaalaha qaarkooda la moodaayo inuu laasimkii hadalka yahayna wakhtiyada qaarkood waa la mancinayaa oo qofka hadalka yidhi wuu diidayaa inay laasimka hadalkiisa tahay cala sabili mihaal iminka ahlu sunnuhu sifaatka ilaahay sugistay sugayaan macaanidoodana isbaatinayaan tashbiihana ay ka nafinayaan waxay leeyihiin nafyiga tashbiiha ay nafinayaan oo tashbiiha diidayaan macnamale bay leeyihin laasimka hadalkooduna waa tashbiih bay yidhahdeen waa in abow haba diidaanbe laasimka hadalkooda ka dhalanaya waxay yidhahdeen waa tashbiih xaqiiqadii tashbiiha weeye oo isbaatka sifaatka la sugayo iyo macaanida la sugayo waa laasim kufri ah baa ku sugan mancigay manciyeen waa iska mukaabaray leeyihin markaa sidaas aawadeed lama ictibaarinaya ayay markaa leeyihin dee saxna maha saas ahlu sunnuhu waxay u qabaan yacni firaqa markaa lumay lawaasimka hadalkoodu in markaa lawaasim kufriya tahay ayay u qabaan marka qolo waliba qolada kale inay gaalaysa saa ka dhalanaysa marka waxa weeye wax badanoo la moodo inuu laasimkii hadalka yahayna wuxuu noqdaa mid aan laasimkii ahayn oo cidda hadalka tidhi ay diidayso ay mancinayso qofkana hadalkiisa wuu yidhi baa lagu xukumayaaye hadalkaa tidhi waxaasaa ka laasimaya laguma xukumaayo allahuma ilaa markiisa inuu laasimka ogaaday inuu ka laasimayo hadalkiisa uuna aqbalay ou yidhi waan markaysaa saas inay ka laasimayso waa ogahay laasimkaana waan qabaa markaas waa lagu xukumayaa laakiin haddii kaloo laasimkii u mancinaayo amaba aanu ogaan amaba u mancinaayo u diidaayo ama wax hadal oo qabuula aan laga haynin inuu ogyahay in kale aan la kala ogeyn yacni laasimka hadalkiisa laguma gaalaysiinaya madhabka saxiixa ee culammada ahlusunna waljamaaca jamaahiirtoodu qabaan saas yada waayahay su-aasha kale baabu takfiir kuma saabsana soo ma hmm. ah, su-aashu waxaad mooddaa kolle inay ka barbarsan tahay mawduuca laakiin hadal ahaan wuxuu tilmaamayaa su-aal ahaan marka cid lagu magacaabayo in markaysa marka madhab alkhawaarij ay qaateen ama khaariji uu yahay ama ictiqaad alkhawaarij ama manhaj alkhawaarij ku sugan yahay goormaa loo nisbaynaya marka awsaafto dhan laga wada hela miyaa mise waa marka wax ka mida laga helo jawaabtu waxay tahay yacnii khawaarijta madhabkooda waxa ugu bidhaan dheer laba mas'alo labada masalo waxay tahay kow waa in markaa waxa weeye kabaa'iru dunuubka dadka ay ku gaalaysiiyaan iyadoo qaarkood ay qabaan tafaasiil ay kasii qabaan mas'alada oo kabaa'irtoo dhan aynay ku gaalaysiinayn bacdu alkhawaarij oo tafsiil ay ka qabaan oo waxaa ka mida najadaad oo u qaba dembiga kabiirada qofka inaan lagu gaalaysiinayn laakiin markuu israar kula yimaado a lagu gaalaysiinaya najadaad waxay ka mid tahay saynu hore u sheegnay firaqu alkhawaarij alqudaama wakhtigii saxaabadana soo baxay ayuu ka mid tahay innaga hore u sheegnay najdatu bnu caamir waa imaamkii firqadaase inuu cabdullaahi bnu cabbaas su'aalo shana weydiinaayay kama fii saxiixi muslim ou su'aalaayo marka fii waqti saxaabay soo baxeen kutubulfiraq dhammaan waxay tilmaamayaan najadaadku uma qabaan qofku dembiga kabiirada markuu la yimaado ama macsida la yimaado inuu ku gaaloobayo laakiin in asara calayha kafara cindahu hadduu dembigii markuu la yimaado israar kula yimaado dembigaasi kabiira ha noqda ama sagiira ha noqdee ma kala farqinayaane israar markuu kula yimaado ku gaaloobayaa bay yidhaahdeene laakiin imaatinka uu la yimi keliya biduuni israar laysa bikaafirin cindahum agtooda gaal maaha waxaa ka mida firaqa khawaarijta alibaadiya oo iyaguna qaba dunuubta kabaa'irta ahi inay tahay kufru nicma laa kufru shirkin oo milladda bilkulliya qofku aanu kaga baxayn laakiin kufru nicma ka dhigaaya masaa'isha qaarkoodoo ka tartiibsamayso xagga axkaamta ana ka waafaqaya khawaarijta sida inay naarta ku waarinayaan marka tafaasiil calaa kulli xaal masalatu lkabiira way ka sii qabaan oo kabaairta inay kala tafsiiliyaan bacdii khawaarijta ka midi waa qabaan laakiin cumuuman khaalib alkhawaarij dembiga kabiirada waxay ku gaalaysimayaan bacdigood waxay kala saraan dembigu hadduu xad leeyahy haddaanu xad lahayn hadduu xad leeyahay xadkuu leeyihun baa lagu oofinaya bay yidhahdeen lakiin haddaanu xad lahayn way ku gaalaysiiyeen badanka khawaarijta shayga labaad ee ay markaa ku sugan yihiin macruufka ay ku yihiin khawaarijtu waxay tahay waa dimaaga dadka muslimiinta ah inay markaa bannaysanayaan oo ay markaa ku bannaysanayaan ee gaalaysina ay gaalaysinayaan intay gaalaysiyaan bay dhiiggoodiina bannaysanayaan ta'awul bayna saa ku samaynaya wax awilanayaan maxay ugu kufrin waayeen ta'awal ya saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam khawaarijtii may gaalaysin cali bn abi taalib markii lagu yidhi akufaarun hum gaalo inay yihiin waa u diidey ma munaafiqiin baa la yidhi markaasuu munaafiqiintu laa yadkuruuna allaha ilaa qaliila iyaguna in badan bay ilaahay xusayaan hadda waa maxay waa qowmun yacni markaa acmathum alfitna waa dad markaa fitna indhatirtay oo deedna markaa indhabeelay oo dhegabeelay xaqii ka indhabeelay oo ka dhegabeelay weeyaan buuli ama cibaarada kale mashhuurka ah ikhwaanuna baqow calayna iyaga kama odhan wuxuu ka yidhi yani asxaab uljamal yani marka saxaabadii iyo taabiciintii dagaaladii markaysaga ay dhex mareen cali bn abi aalib iyo ciddii la socotay ay islaayeen kuwaasuu markaa ka yidhi waa ikhwaanunaa baqow calayna laakiin khawaarijta kama odhan ikhwaanunaa baqow calayna calaa kulli xaal ciddii markaa labada arrin ee manaadku ku xidhan yahay waa takfiirka iyo istixlaalu dimaa'i almuslimiin weeyaani ciddii la timaadda waa khawaarij ciddii shatri ka mida la timaadana waxaa ku sugan yacni qayb manhajkii khawaarijta ka mida ayaa markaa ku sugan hadday laakiin labadaa sifa ay la yimaadaan waxay noqonayaan inay khawaarij yihiin awsaafta kale soo aroortay inay raacdaa shardi maaha laakiin manaadka isaga xukunku ku xidhan yahay waa istixlaalka iyo takfiirka yacni weeye istixlaalu dimaa'i ilmuslimiin iyo wa takfiiruhum yacni manaadku weeye cid kastoo sidaasi ay ku sugan tahayna waxay noqonayaan inay khawaarij yihiin yacni shaa'uu am abow ama ha doonaan ama ha diidaan waa mawduuca maanta aynu gelaynaa wuxuu ku saabsan yahay annaaqid asaabic naaqidka toddobaad qaala almusanifu raximah allah assaabicu assixru naaqidka toddobaad waa sixirka wa minhu alsarfu waalcadfu waxaana ka mida ah sixirka alsarfu necbaysiinta iyo kalleexinta qalbiga cid laga jeediyo oo la necbaysiiyo jacaylkiisii laga jeediyo iyo waalcadfu jeclaysiinta cid la jeclaysiinaayo sixir lagu jeclaysiinaayo madiidadii oo kale waa sixrulcadfi madiiddo sarfiguna waa sidaa lidkiisa waa sixirka markaa sixru tafriiq sixirka cid cid lagu necbaysiinaayo ama ninka iyo haweenaydiisa lagu kala kaxaynaayo qalbigoodana laysnecbaysiinaayo ayaa la yidhahdaa sixru sarfi la yidhahdaa wa minhu waxaa ka mid a sixirka asarfu sixirka markaa necbaysiinta ku saabsan oo cid markaa cid qalbigoodii laga jeedinaayo oo lagu necbaysiinaayo iyo walcadfu jeclaysiinta cid qalbigooda cid kale la jeclaysiinaayo sixirka madiidada la yidhaahdo cadfigu weeyaane ma jeclaysiin sixir keensanaya faman facalahu ku kastaoo sixirka sameeya ama sarfi ha noqdo ama cadfi ha noqdo ama noocyada kaleba ha noqdee aw radiya bihi ama raalli ku noqdaa kafara waa gaaloobayaa hadduu sixirkii sameeyo ama sixirka laftiisa uu raalli ku noqdo waa gaaloobaya waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah u yidhi wmaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inama naxnu fitnatun fala takfur wamaa yucallimaani may barayn haaruut iyo maaruut sixirka may barayn min axadin cidnaba may barayn xataa yaquula ilaa ay yidhaahdaan cidna may barayn ilaa ay ku yidhaahdaan ilaa ay ku yidhaahdaan innamaa naxnu annagu waxaannu nahay oo qura fitnatun qaar fitna u saaxiibaannu nahay imtixaan baanu nahay yacni qaar imtixaan u saaxiib iyo fitno falaa takfur ha gaaloobin oo bimacnaa sixirka ha la imanin marka alsarfu waxa weeye waa altabkiid waa necbaysiin weeye waalcadfu waa altaxbiib waa jeclaysiin weeye marka waxa weeye sixirku waa arrin markaa xun weeye sharcanna markaysaga waa laynaga reebay sixirkuna wuxuu ka yimaadaa qaaliban ariiqa markaa shayaaiinta in la caabudo iyo kawaakibta in la caabudo ashyaadaas ayuu ku yimaadaa oo kaalmada shaydaanka ayuu ku yimaadaa saas aawadeed shayaaiintuna qofka uguma kaalmaynayaan sixirka ilama iyo gaalnimada ruuxu la yimaado markuu gaaloobo bay marka u adeegayaan shayaadiintu oo ku caawinayaan rabbana istamtaca bacduna bibacdin wa balagna ajalana aladii ajalta lana marka ay waxay doonayaan eh, laga yeelo ayay iyaguna u yeelayaan inay ku kaalmeeyaan marka u yeelayaan markaasay markaa u yeelayaan sixirka tacriifkiisu waa maxay sixirku xagga luga ahaan waxaa la yidhaahdaa waa cibaaratun camaa khafiya walatufa sababu yacni sixir waxaa la yidhaahdaa waa wixii markaa qarsooma sababtiisuna ay qarsoon tahay sida sulaymaan ibnu cabdilaahi taysiirulcasiiz alxamiidka uu ku sheegaayo oo ku tilmaamayo saaxibu fatxilmajiidna taysiirkaa u asalee uu ka soo naqlinaayo walihada jaءa alxadiisu ina min albayaan la sixra sidaas aawadeed baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni bayaankiiyo caddaynta sixir baa ka mid ahaaday waata layaha sixun wuxuu sheeg sixir ka daran wa sumiya asaxaru saxaran liannahu yaqacu khafiyan aakhir alleyl saxar iyo sixri waxbaa ka dhaxeeya xarakaadkay ku kala duwan yihiin labada kelmadood laakiin xagga xurufta waa iskaga mid marka calaaqaa ka dhaxaysa calaaqada ka dhaxaysaana waxay tahay waa khafaaga iyo qarsoonida waa marka luqa ahaan baa laga tilmaamaya marka soo dhowaadka maxaa saxar loogu magacaabay saxar waxaa loogu magacaabay yacni soo dhowaadku wuxuu dhacay isagoo khafiyo qarsoon habeenka markaa aakhirkiisa ama soo dhowaadkiisa sharcan maxaa la yidhaahdaa sixri waxaa tacriifiyey alimaam ibnu qudaama ayaa markaa tacriifiyey kitaabkiisa muqniga oo wuxuu odhanayaa sixirku cuqadun wa ruqan wa kalaamun yatakallamu bihi aw yaktubuhu aw yacmalu shay'an fii badani lmasxuuri aw qalbihi aw caqlihi min gayri mubaasharatin lahu walahu xaqiiqatun faminhum ma yaqtulu wma yumaridu wayaأhudu اrajula can imra'atihi fayamnachu waط'aha wa minhum ma yufariqu bayna almar'i wa zawjih wma yubgidu axadahuma ila alaakhari aw yuxabibu bayna snayn maqayru siqa iyo markaa faacil in loo bineeyo labada waa laga dhigi karaa sixirka sharcan waxaa la yidhaahdaa waa guntimo iyo markaa tufitaanno iyo hadal ku hadlaayo saaxirku ama uu qoraayo ama shay uu samaynaayo ku samaynayo ruuxa la sixraayo jirkiisa ama qalbigiisa ama caqligiisa isagoo wax mubaasharo ah oo gacanuu la yimi ayna jirin yacanii guntimaa la sameeyaa wa shari naffaahaati fi lcuqad tufitaannu leeyahay saas aawadeed baa markii sawaaxirta la sheegaayo dumarka wax sixra wa min shari naffaahaati fi lcuqad marka guntimo ayaa marka la guntaba waxbaa lagu akhrinayaa kalaamkii shaytaaniga ahaa baa lagu akrinaya dabeedna waa lagu tufayaa haddii la qorona markaa in la qorona waa dhacdaa ama markaa waxa weeye marka la sameeyo shay sixira waxaa markaa lagu samaynayaa qofka la sixraayo jidhkiisa ama qalbigiisa ama caqligiisa isagaan gacan loola iman oo la baashirin ayaa saamayntaasi ku imanaysa marka waa tacriif yacni markaa sixirkii sharcan sixirka laga warramaayo sharcan tacriifinaya calaa haada waa ka baxayaa nooca la yidhaahdo sixru aladwiyati waalcaqaaqiir waaltadkhiin nooca markaa lagu itlaaqay tacriifkan ma soo gudagelaayo saas aawadee culamada qaarkood waxay majaazan baa isaga sixir loogu magacaabay waxyaalahan dawooyinka iyo khawaasta ashyaada laga faa'iidaysanaayo oo la doonaayo in wax lagu dhibaateeyo ama markaysa markaa waxaweyan wax la shidayo ama wax la cabsiinayo oo markaysa markaa dawooyinka iyo markaa tadkhiinaha iyo caqaaqiirta ku saabsan aan isticaanada jinka ku dhacaynin iyo shayaadiinta aan ku dhacayn taas majaazan baa loogu itlaaqay sixir laakiin xaqiiqatan sixir ma aha sida markaa hadalka sulaymaan ibni cabdillaah saaxibu taysiir baa inoogu iman doonta insha allah marka sixirku laba nooc buu qaybsamaa noocna waa nooc xaqiiqi oo xaqiiqa leh noocna waa nooc takhyiil ah sida markaa jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan ee saxiixa bacdi baa waxay yidhaahdeen muctasile iyo bacdi kale oo culammada ka mida ayaa waxay yidhaahdeen sixirku xaqiiqo ma leh ee waa takhyiib qofkiibaa wax la moodsiinayaa indhihiisii ayuunbaa la sixrayaa laakiin xaqiiqo u leeyahay ma jirta yidhah xaqiiqo u leeyahay ma jirta yidhah yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tascaa ayay deliishadeen laakiin sida saxiixa ah jamaahiiru ahlicilmina ay ku tageen ahlucilmiga qaarkoodna ahlu sunnuhu inay qabaan ay u tiiriyeen waa in markaa sixirku leeyahay xaqiiqo nooc takhyiilana waa leeyahay oo indhaha qofku in la sixrayo shaygoo sidiisii ah baa wax kale loo tusinaya saxaradii fircawnna waxay sameeyeen waxay ahayd sixru takhyiil nooca la yidhaahdo waxay sixirka ku soo qabteen markuu fircawn doonayay nimankaa falalowyadaa inuu ka horgeeyo nebi muuse calayhi asalaam xadhko iyo ula ayay soo qaateen oo fircawn wuxuu doonay dadku si aynay u raacin oo u rumayn nebi muuse oo aynay u raacin ayuu wuxuu yidhi ninkani waa falalow marka mar hadduu falalow yahay falalowyaynuu u doonaynaa borobagaando noocaasoo sameeyey falalowye fara badan buu soo ururiyey oo magaalooyinka cid loo diray waagaana falka iyo sixirku waa faafsanaa aad iyo aad baanu u badnaa falalowye fara badan baa laysu keenay waxaana loo ballanqaaday in mushqaadna la siin doono martabo xagga derajada ana la siin doono ay madaxda ku soo dhowaan doonaan saasaa loo ballan qaado si aanay waxba iskula hadhin ya muqarabiintaydaa ka mid noqonaysaan buuri kuwa xaggayda ku soo dhow ee dee wastooyinka sameeye ee maaragta kuwaasaa noqonaysaa mushqaayad weynna waa idin siinayaa buuri markii waxa weeye ay goobtii yimaadeen wakhtiga la ballamayna waxay ahayd maalin ciid ah maalin ciid agtooda u ahayd bay ahayd oo dadkii shaqooyinkii fasax ay ka yihiin meeshii baa laysugu yimi goor barqa ah ayaa ballanku ahaa in laysu yimaado maalintaasna ay tahay yowma ziina maalin ciida marka agtooda ka ahayd maalinta quruxda ee laysqurxiyo waxaa loo jeedaa inay ciida agtooda ka ahayd gooray dadku wada iman karaan baana laga yeelay barqa dheer in laysu yimaado goobta laysu imanayaana meel dadka qaadayso bannaan ay noqoto meeshii baa laysugu yimi meeshii markii laysugu yimi ayaa nebi muuse ku yidhi alquu maa antum mulquun waxaad tuuraysaan tuura waxay yidhahdeen maadaa horraynayo tuuraya mise annagaa tuurna dabeedna wuxuu ku yidhi tuura waxaad tuuraysaan dabeedna ulo iyo xarko ayay ku soo qabteen sixirkii saasay u wada tuureen mar keliya ulihii iyo xadhkihiiba waxay u muuqdeen masas sabaynayo saa u soconaya cadadkooda iyo tiradooduna waa fara badnaayeen meeshiiba waxay noqotay wadabahal hoosoo soconayay noqotay nabi muuse lagu amray inuu usha tuuro ushiisii mucjisada ahayd inuu isaguna tuuraa la amray ushiibuu tuuray ushibaa wax alla wixii markaa ay wax ku qabteen ee sixirka ahaa ee masaskiiyo bahalaha hoose u muuqanayay bay saa u liqliqdaan qalam qalam qalam qal ya mar keliyay wada guratay gebigeediiba sida ugu degdega badan bay u liqdan kulligood waa liqdan ya falalowyadii waxay garteen nebi muuse calayhi asalaam wuxuu la socdaa ee weheliyaa inaanu sixir ahayn waayo sixirka way yaqaaniin niman khubaro sixirka ku abaa ku jira markaa saas aawadeed waxay garteen waxa waxa muuse uu la yimi sixir inaynay ahayn inay mucjiso tahay min allaahi ah rasuul ilaahay inuu yahayna way xaqiiqsadeen dabeedna markiiba waa rumeeyeen sujuud bayna la dhaceen oo ay rabbiga muuse iyo haaruun ayaanu markaa rumaynay fircawn markaasuu xanaaqay dabeedna wuxuu yidhi aamantum lahu qabla an aadana lakum ma waxaad rumayseen intaana idiin fasixin oo idiin oggolaan miyaad rumayseen markii horeba waa dhagara ku wada socoteen yaa khiyaano ay isku ogeydeen weeyi dadkiibu wuxuu doonayaa inuu yani wax geliyo brobaganduu ku faafinaya ila wuxuu ka baqaya dadku inay ka raacaan oo rumeeyaan muuse rumeeyaan nebi muuse calayhi salaam taasuu ka baqaya ina hada lamakrun makartumuuhu fi lmadiinati litukhrijuu minha ahlaha waa dhagar aad ku dhagrayseen oo shirqool ahayd oo aad ku wada socoteen oo magaaladii ehelkeedaba aa ku dhagrayseen si aad dadkeeda uga saartaan oo idinku marka waxa yani u qabsataan khiyaano qaran baa ku jirteen ya khiyaano qaran baa ku jirteen saasaa samaynaysen bu almuhim sixirka markaa noocaasi wuxuu ahaa sixru takhyiil buu ahaa waxa ay sixirka ku soo qabteen ulaha iyo xadhkaha ah ulahoodii iyo xadhkahoodii bay xaqiiqatan ahaayeen laakiin dadka indhahooday sixreen markaasaa dadkii waxay u arkeen waxaani bahalo hoosoo soconaya inay yihiin iyo mase soconaya laakiin bahalo hoosena may ahayn maynay soconayn noocaasa wuxuu ahaa sixru takhyiil qoryaha daba deliishaday markaa qisadaas oo yidhi sixirku waa takhyiilun xasriga ay ku koobeen sixirku inuu noocaa yahay baa qalad ah aan kaasi inuu sixru takyiir ahaa shaki kuma jiro laakiin xaggee daliilkaga jiraa sixirku sidaa mooye si kale kuma yimaado culammada ahlusunna waljamaca waxay qabaan sixirku wuxuu leeyahy nooc xaqiiqaa buu leeyey saas aawadeed ayaa markaa sixirkii uu sababi karaa yacni dhibaato ou xanuun keeni karaa oo qofku sixirka sababtiisa u xanuunsan karaa oo wakhtiyada qaarkood ay ka iman kartaa dil ay ka iman kartaa oo sixirkii qofku inuu wax ku dilo waa ka iman kartaa yaa cid baa laysku ysku necbaysiiyaa cid baa laysku jeclaysiiyaa cid baa sixirka daraaddii laysugu diraa cid baa markaa xanuun loogu sababaa cid baa dil loogu sababaa haakada saas aawadee ibnu qudaama muxuu yidhi fa minhum maa yaqtulu wamaa yumaridu wayaأkhud الrajula can imra'atihi fayamnachu waط'aha wa minha ma yufariqu bayna almar'i wa zawjih wma yubgidu axadahuma ila alaakhari aw yuxabibu bayna snayn marka waxa weye inta mid walba waa leeyahy inta mid walba waa leeyahay marka nooc xaqiiqaana waa leeyahay saas aawadeed baa sharkiisa in ilaahay laga magan galo laynoogu sharciyey wa min shari nafaathaati fi lcuqad biidn illaahna qof in lagu dhibaateeya waa dhici kartaa wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidn illaah biidn illahna waxaa loo jeedaa idankiisa qadariga baa laga tilmaamaya biidnihi lqadari ayaa looga jeeda marka dadka qaarkood baa la ysku necbaysiiyaa sidaas aawadeed baa yacni zawjaynka wakhtiyada qaarkood sixir lagu kala geeyaa oo la ysku necbaysiiyaa haakada marka sixirku ahlucilmiga qaarkood waxay yahay dhammaan waa wada kufri waana sida sheikhu ilaaqay hadda wuxuu ka deliishaday aayadda wmaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inama naxnu fitnatun falaa takfur aayadda suurat lbaqara ayuu ka deliishaday fayatacallamuuna minhuma maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawji marka shay aan xaqiiqaa lahayn dee tafriiq bayna zawjayn ma keensanayo shayna xaqiiqa lahayn xanuun qofkii markaysaga ma xanuun markaa uma sababay shay aan xaqiiqo lahayn waxba ma dilaayo ama waxba marka laguma dilayo kufri inuu yahay waxaa kaloo laga daliishaday wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaatiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra nebi sulaymaan ma gaaloobin laakiin shayaadiintaa gaaloobay salo maxay ku gaaloobeen waxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa asixra waxay barayaan dadka sixirkay barayaan marka iday in sixirku gaalnimo yahay baa laga qaadanaya wuxuu kaloo allah yidhi walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq waxay ogaadeen ciddii sixir markaa qaadato doorata oo diinka ka tagtaa oo sixir ku beddelataa aakhiro wax nasiiba iyo dheefa inaanu ku lahayn maa lahu fi alaakhirati min khalaaq min khalaaq waa nakiro siyaaqu nafyi dhacday oo min la geliyey nakira fii siyaaqi nafyi haddii min la geliyana nasan fi lcumuum bay noqotaa ida waqacat innakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum nakira hadday siyaaqu nafyi dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa min haddii la gesho cumuumkii waxay ku noqotaa nas mid ku cado yacni markaa wax kale aan aqbalay marka maa lahu fi laakhirati min khalaaq waxaa laga tilmaamaya ayu khalaaq inaan aakhiro ugu sugnayn wax nasiib walow habay yaraadabe saas aawadeed baa allah wuxuu yidhi walow annahum aamanuu wattaqow lamasuubatu min cindi illaahi khayr saas aawadeed aayaddaas aad baa looga deliishado culamadu uga deliishadeen jamaahiru ahli cilmi in sixirku gaalnimo yahay ay ugala baxeen oo ugala deliishadeen culamada qaarkood waxay soo naqliyeen anwaacda sixirka qayb aan gaalnimo ahayn way ku jirtaa bay bacdu cilmi yidhaahdeen waana sida imaamu shaafici uu markaa ku tegey oo wuxuu yidhi tafsiil baa ku jira oo waxaa odhanaya imaamu shaafici waalsixru ismun jaamicun limacaanin mukhtalifa fayuqaalu lisaaxiri sifi asixra aladii tasxaru bih fain kaana maa yasxaru bihi kalaaman kufran sariixan istutiiba minhu fain taaba wailaa qutila waukida maaluhu fay'a wain kaana maa yasxaru bihi kalaaman laa yakunu kufran wa kana gayra macruufin walam yadura bihi axada nuhiya canhu fain caada cuzir sidaa wuxuu ka odhanaya umka ayuu ka odhanaya kitaabkiisa alum ayuu hadalkaa ku odhanaya imaamu shaafici wuxuu odhanaya sixirku waa magac kulminaya macnayaal kala duwan marka waxaa lagu odhanayaa ruuxii saaxirka ahaa ama falalowga ahaa sixirkaaga noo sifee oo noociisa noo sheeg hadduu yahay wuxuu wax ku sixrayaa hadal gaalnimo ah oo gaalnimada ku cadoo sariix ku ah waa la toobad weydiinaya ka toobadkeen baa la odhanaya hadduu toobad keeno waa la daynayaa haddii kale waa la dilayaa oo gaalnimaa loo dilayaa hadduu ka toobad keeni waayo maalkiisana yacni fay baa laga yeelayaa haddii waxa weeye uu yahay wuxuu wax ku sixrayaa hadal aan gaalnimo noqonayn hadalkaasina wuxuu yahay aan la garanayn cidna aanu ku dhibaatayn waa laga reebayaa iska daa baa la odhanaya waa laga nahiyaya haduu ku laabto yani tacsiir ama ciqaab edbin ah ayaa lagu ciqaabaya waxaa kaloo culammada shaaficiyadu ay yidhaahdeen hadduu qirto inuu wax ku dilay uuna markaa dilkaasi ahaa mid camdi ah qisaasan baa markaa loo dilaya qisaasan ayaa loo dilayaa saas yadaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal tafsiilka waxaa ku tegay imaamu shaafici ayaa ku tegey laakiin jamaahiirta culammadu oo yacni madaahibta kale saddexdii ay ka mid yihiin imaam axmedna riwaayada mashhuurka ahi ay sidaas tahay waxay yidhaahdeen sixirka xaqiiqiga ahi dhammaan waa gaalnimo waa kufri akbar bay yidhahdeen aahaarta saxaabada laga soo wariyey waxay tilmaamaysaa badankeedu falalowga in la dilayo cumar bnu khadaab radia allaahu canhu ardaah wuxuu yidhi iqtuluu kula saaxirin wa saaxira dila falalow kasta mid kastoo wax sixra oo fal sameeya dila ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo waxaa odhanaya cumar bnu khaaab baa odhanaya cumar bnu khaaab ayaa odhanaya saxaabadii markaa amarkaa waa fuliyeen faqatalnaa alaaa sawaaxira waxay yidhaaheen saddex saaxir ayaannu dillay markii cumar amarkaas soo jeediyey wakhtigii imaaradiisa saddex falallow ayaannu dilay bay yidhahdeen asarka caynkaa ku soo aroorayna waxa waa saxiix sheikha musanifku kitaabkiisa attawxiid wuxuu u tiiriyey bukhaari inuu soo wariyey laakiin bukhaari sanadkaa ku sugan iyo qiso markaa waxa weeye ku saabsan maxaarimta majuuska isguursada in la kala farqiyo intaasoo xadiiska lala soo wariyey qadarkaa keliya ku sugan laakiin amarkan uu cumar amray iyo dilka in lagu fuliyey saddex markaa wax sixray saddex dumaroo wax sixray bukhaariga kuma sugna ayeeshe waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo cabdirasaaq musanafka iyo ibn abi shayba ayaa soo wariyey waana saxiix yacni marka calaa shardi bukhaari ayaanu ku asaxay shardiga bukhaari ayuu ku asaxay wakadalika saxaabo kalena iyaguna dilka saaxirka waa sheegeen waa sameeyeen oo waa dileen waxaa ka mid a ah xabsaa ka mida ah, cuhmaan ibnu cafaan baa ka mida ah, cabdullaahi ibnu cumar baa ka mida jundub alkhayr baa ka mida jundub alkhayr ayaa ka mida bacdu ahlicilmi waxay u nisbeeyeen jundub ibni cabdillaah laakiin sawaabku waa jundub alkhayr waa jundub laba kale weeye marka imaam axmed wuxuu yidhi saxa qatlu saaxiri can salaasati min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam saaxirka in la dilaa ama fala la dilaa saddex saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida ayuu ka sugnaaday saas iyada ayuu yidhi sida waxa weeye khallaalba uu ku soo warinayo kitaabkiisa axkaamu ahlilmilali waridda oo ka mida waxa weeye aljaamic limasaa'il imaam axmed yacni markaas sidaa uu yidhi waxaa la soo wariyey jundub inuu yidhi xaddu saaxiri darbuhu bisayf marfuucnimona waa loo soo wariyey laakiin marfuucnimo uma asixin mowqufnimo isagoo qowlkiisa waa laga soo naqliyey laakiin ficil ahaantiisa waa ka sugan tahay ficil ahaan inuu u sameeyey ficil ahaan inuu u sameeyey waa ka sugan tahay xadiis marfuuci ma asixin oo xaddu saaxiri darbuhu bisayf ama darbatun bisayf ma asixin tirmidi iyo a'immada kaleba waa daciifinayaan wakadalika ibnu xajar casqalaani waa daciifinaya wakadalika dahabi iyo a'immo badan oo kaleba way daciifiyeen ibnu taymiya wuxuu yidhi qad sabata waqad habata qatlu saaxiri can cumar bni alkhadaab wa bni cafaan wa xafsata binti cumar wa cabdillaahi bni cumar wa jundub ibni cabdillaah laakiin sawaabku waa jundub alkhayr inuu markaa u yahay shan buu ka sugnaaday buu idhi saaxirka ama falalowga in la dilaayo saxaabada ka mida cumar iyo laba ubadkiisa ka mida cabdullaahi bni cumar iyo xafsatu binti cumar oo umulmu'miniin ah iyo cuhmaan ibnu cafaan iyo jundub shantaasuu ka sugnaaday buu yidhi shantaas ayuu ka sugnaaday waxayse culammadu isweydiiyaan ma waxaa loo dilayaa liridda miyaa loo dilayey mise lidar'i yacni markaa sharrihi baa loo dilayey garanay inay markaa saxaabadaas yidhaahdeen waa la dilayaa ama qaarkood ba ay dileene mama liridday u dilayeen mise lidafci saa'il bay u dilayeen ahlucilmiga qaarkood ixtimaal bay geliyeen bacdu ahlicilmina waxay u fasireen in ridda ay u dilayeen ayay u fasireen waxaa daba soo aroortay caaisha radia allaahu canha wa ardaaha lafteeda la sixray oo qof dumara oo addoonoyl ahayd oo mudabbaro ahayd ay ku tidhi haddii aan dhinto xor baa tahay ayaa raagsatay geeridii caaisha dabeedna way sixirtay halkii bay dabeedna xanuunsatay nin baa loo sheegay ninkii baa yidhi gabadha markaa aad sifaynaysan waa gabadh masxuurad oo sixran weeye waa gabarh sixran weeye markaa dabeedna yacni markaa jaariyadii baa lagu tuhmay addoontii ay lahayd iyadii baa la weydiiyey way qiratay inay sixirtay waxa maxaa kugu kalifay waxay tihi nacam aradtu an tamuutii fa uctaq waxaan doonayay inaad dhimato dabeedna lay xoreeyo aan xoroobo ayaan doonayey markaasaa caaisha waxay tidhi biicuuha fii ashaddi alcarabi malaka wajcaluu samanaha fii miliha yacni gabadhan iibiya bay tidhi oo carabta cidda ugu dhaqanka adag ee ugu dhaqanka qallafsan ka iibiya ciqaabay ku ciqaabaysa daraaddeed markaa iibisaanna lacagteeda addoon kale geliya addoon kale geliya asarka sidaa ku soo arooro caaisha inay sidaas amartay waxaa soo wariyey imaam axmed ayaa musnadka ku soo wariyey cabdirasaaqna musanafkiisuu ku soo wariyey xaakimna mustadrag buu ku soo wariyey maalik muwaa uu ku soo wariyey riwaayaadka muwada'a qaarkood sida riwaayada maxamed ibni xasan iyo riwaayada muscab riwaayaadka qaarna kuma sugna ariiqiisa shaaficina ka wariyey wa ibnu xasmina waa soo wariyey jamaaca culamada ka mid a ah saxiixiyey waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar waa saxiixinaya waxaa ka mida ah culamada saxiixisay xaakim ayaa saxiixiyey oo shartu shaykhayn buu ku saxiixiyey waxaa ka mid a ah xaafid ibnu xajar oo isaguna saxiixiyey iyo albaani intuba waa saxiixiyeen albaani irwaaulkhaliil ku saxiixinaya saas aawadee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen a'immada shaaficiyada waxay yidhaahdeen maadaama saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam aynay isku waafiqin dilka saaxirka la dilaayo oo caaisha markaysaga may dilin ha la dilana may odhan yacni marka xad eh, dil ah in laga fuliyana may amrin ee waxay tidhi iibiya marka calaa haadaa waxay noqonaysaa inaynay ka qabin inay gaalnimo la timi inaynay ka qabin marka calaa haadaa culamada shaaficiyada waxay yidhaahdeen mar hadday saxaabadii isku khilaafeen waxaa loo noqonayaa kitaabkiiyo sunnada qowlka u dhowaanshaha badan baa la qaadanaya marka wax gaalnimo ah oo cad hadday la yimaadaan fale lagula yimaado markaasaa la gaalaysiinaya ibnu mundir wuxuu ka odhanayaa kitaabkiisa ishraafka ida aqara arajulu annahu yasxaru bikalaamin yakunu dalika alkalaamu kufran wajaba qatluhu in lam yatub liqowli rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa halaa bikufrin bacda iimaan alxadiis wakadalika low habata calayhi bihi bayinatun wawasafat ilbayinatu kalaaman yakuunu kufran faida awjabna qatlahu lima dakarna uma taaba wajaba qabuulu towbatih wain kaana alkalaamu aladii dakara anahu saxara bihi laysa bikufrin lam yajuz qatluh fain kaana axdasa fi lmasxuuri jinaayatan tuujibu alqisaasa uqtusa minhu in kaana camada dalik wain kaana dalika mima laa qisaasa fiihi fafiihi diyatu dalika alcudr waqad ruwiina canman dakarna min asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam annahum amaruu biqatli saaxiri wa amarat caaishatu radia allahu canha bibayci ilatii saxarata waida ikhtalafa asxaabu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fi lmas'alati wajaba itibaacu ashbahihim qowlan bilkitaabi wasunna ila aakhiri kalaamih yacni wuxuu ku odhanaya hadalka ishraafka yacni waxa weeye waana sii caddaynaya xadiidkan eh, xaddu saaxiri darbuhu bisayf inuu daciif yahayna waa sheegaya xadiidkanna waa deliishanaya laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa alaas uu soo celinaya mar labaad marka wuxuu odhanaya waxa weeye tafsiil baa masalada la gelinayaa shay gaalnimo oo cad markuu la yimaaduun baa lagu gaalaysiinaya hadalkaasi wuxuu ku sugan yahay alishraaf calaa madaahib alculamaa libni lmundir mujaladka sideedaad ababoqoafartaniyo sidaas yadaa buu markaa ku odhanaya calaa kulli xaal tan kale waa ka jawaabaya wuxuu odhanayaa waxaa lagu xambaarayaa ta caaisha iyo waxaa lagu kulminayaa ta saxaabada kale saxaabada amartay in la yidhaahdo nooca sixirka ay ciddaasi la timi inay kufri ahayd ayaa bannaanaan karta waqad yajuusu an yakuuna sixru aladii amara man amara minhum biqatli saaxiri sixran yakunu kufran fayakunu dalika muwaafiqan lisunati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wayuxtamalu an takuuna caaishatu amarat bibayci saaxiratin lam yakun sixruhaa kufra ila akhiri kalaamih markaa saas yadaa buu odhanayaa ibnu cuthaymiin wuxuu tilmaamayaa wuxuu odhanayaa dilkan ku soo arooray aasaarta maxad baa mise gaalnimaa loo dilayaa wuxuu odhanayaa sida iyo sidaba waa aqbali kartaa laakiin tafsiilka saaxirka ku sugan markaynu marno bina'an cala tafsiili asaabiqi fii kufri saaxir walakin naquulu man kharaja bihi asixru ila alkufri faqatluu qatluu ridda waman lam yakhruj bihi asixru ila alkufri faqatluu min baabi dafci asaa'ili yajibu tanfiiduhu xaysu ra'aahu alimaam walxaasilu anahu yajibu an naqtula asaxra sawaءn qulna bikufrihim aw lam naqul liannahum yumriduuna wayaqtuluuna wayufariquuna bayna almar'i wa zawji wakadalika bilcagsi ila akhiri kalaamih alqowl mufiid sharxu kitaab tawxiid ayuu saa ku odhanaya khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal baabka sixirku yani waxa weeye markaa nooc gaalnimo ah inuu leeyahay shaki kuma jiro oo nooca markaa shayaadiinta loo kaalmaysanaayo shayaadiinta la caabudayo ama kawaakibta la caabudayo noocaas inuu gaalnimo yahay shaki kuma jiro noocaasana sixirka xaqiiqiga noqonaya sulaymaan ibnu cabdillahi wuxuu odhanaya saaxibu taysiir wa cinda ataxqiiqi laysa bayna alqowlayni ikhtilaaf faina man lam yakfur lidannihi annahu yata'ataa biduuni ashirki walaysa kadalik bal laa yaأti sixru aladii min qibali الشhayaطiini ila bالshirki wcibaadaة الشhayaطiini wاlkawaakib walihada samaahu allahu kufran fii qowlihi inama naxnu fitnaة falaa takfur ila uu ka yidhi wa ama sixru aladwiyati waltadkhiini wa naxwihi falaysa bisixrin wain sumiya sixran facala sabiili majaaz ka tasmiyati alqowli albaliiqi wannamiimati sixran walakinahu yakunu xaraaman limudaratihi yucazaru man yafcaluhu tacziiran baliiqan saasuu taysiir alcasiiz alxamiidka uu ka odhanaya marka calaa haada waxay noqonaysaa labada qowl wax khilaafi markaysa markaa dhexdooda kuma sugna waxay noqonaysaa sixirka shayaadiinta loo kaalmaysanayo kawaakibta la caabudaayo cibaadatu shayaatiin walkawaakib lala imanayo shayaadiintu ka adeegayaan shaki kuma jiro inuu kufri yahay oo gaalimo yahay yacni markaa shaki kuma jiro laakiin kan ay culammadu ka cabiraan sixruladwiya ama sixrulcaqaaqiir ama sixru eh, tadkhiin ay ka cabiraan sulaymaan bnu cabdilaahi uu sheegayo majaazan in sixir loogu itlaaqay yacni isagu markaa kii kufrigaa ma aha madaahibta culammada xanaabilada laftooduna waxaa kutubahooda fiqigaa dhammaan waxay qorayaan in waxa noocaasi aanu gaalnimo ahayn bay markaysa markaa qorayaan oo ay marka waxa tilmaamayaan imaamu shaafici sida uu ku tegayna riwaayo imaam axmed uu qabo oo waafaqsan baa jirta saaxibu fatxilmajiid laftiisuna waa soo naqlinaya riwaayadaas imaam axmed inay jirto oo waafaqaysa sida markaa shaafici marka taxqiiqu wuxuu noqonayaa saas yadaa ayuu noqonayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub